ku godob godob dhashiyo kala guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xogoraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaanays kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaanays soomaali sudanes hosbital s s h mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo khamiis ay sii bixayso jimca ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaalka bisha kooiyo tobanaad ee nofembar sannadda labada kun qodobada caawa barnaamijka xogwaraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qalin garabka ah ku galay dalka isku taga imaaraadka carabta oo uu ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyey waxaana uu gaaray dalka sacuudi carabiya halkaas oo uu kaga qaybgeli doono ilaa iyo saddex shir waxaan idiinsoo gudbin doonaa madaxtooyada soomaaliya oo ka warbixisay waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan baar dheere oo biyihii daadadka ay jareen buundadii isku haysay dadka deggan magaaladaas iyadoo xaalad halis ah ay haysato dadka halkaasi ku dhaqan haddaba waxaan eegi doonaa waxa ka jira degmada baar dheere ee gobolka gedo aad u adag oo aad u khatarteeda u leh haddee waa halbowlihii keliya lisu mariyay ahayd marka hore dadkan waxay go'doon ku jireen ilaa toban cisho waxay ahaayeen biila-aan koronto la-aan cunno la-aan meesha keliya oo liisu mariyay oo rajadaan lahayna boondadii ahayd boondada galabta meesha ka taliska booliiska maamulka puntlandna waxaa eedeen ay u jeediyeen mucaaradka maamulkaasi iyagoo ku eedeeyey in shaqaaqadii maalmo ka hor ka dhacday magaalada garowe ay ka dambeeyeen waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey dagaalo shalay ilaa iyo maanta ciidamada deegaanada s c iyo kuwa somalilan ku dhex maray duuleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool haddaba waxaan eegi doonaa khasaaraha ka dhashay dagaaladaas inagu waxaanu xaqiiji karnaa kullay dee dad maydada oo dhulka ay kaka tageen oo lasoo ururiyay waa jiraan saddex baabuur oo laga qabtayna waa jiraa xagga ugu dheer khasaaruhu dee waa jiraayo ilaa toddoba sideed baa dhacyo ka dhigta shalayto qodobadaas iyo qodobadii kale aynugu soo korno intaa barnaamijkeena ku guda jirna ayaad dhegeysan doontaan saaxiib yaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna gabagabadana waad maqli doontaan shariif cabdulla maxamed sheeke ee farsameynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale iyo xog warays ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadab la'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusidda dabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho gesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allahaynaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allahaynaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allahaynaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allahaynaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jidka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahay naga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahay noo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahay noo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allahay noo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahay noo wanaajo waafajo khalkhalka iyo khilaafka allah naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaaba nooga yeel carabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka guriguri ku lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay aynu ku bilownaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maalmihii lasoo dhaafo ku sugnaa dalka isku tagga imaaraadka carabta ayaa qaliin garabka lagu sameeyey waxaana madaxweynaha la sheegay inuu caafimaad qabo iyadoo durbadiiba uu u safray magaalada riyaad ee dalka sacuudiya halkaas oo goordhow ka degay madaxweynaha iyo ibdig uu hogaaminayo waxaa la sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud eh, in jug ay kasoo gaartay kadib socdaallo uu ku tegay furimaha hore ee dagaalka deegaanada uu tegana ay qeyb ka ahaayeen aadayabaal maxaas iyo magaalada dhuusamareeb oo in muddaha uu ku sugnaa sidoo kalena waxaa madaxweynuhu uu gaaray magaalada xudur ee gobolka bakool waxaa uu kaga qeybgeli doonaa inta uu ku sugan yahay dalka sacuudiya ilaa iyo saddex shir iyadoo ay qeyb ka yihiin kulamada halkaasi ka dhacaya ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka qeybgelayo kulan dhexmari doona dalka sacuudiga iyo wadamada afrika iyadoo sidoo kale ay ka mid yihiin wadamada isku waa wadamada islaamka amaba wadamada la isku yiraahdo ee caalamul islaam iyo sidoo kale shir kale oo halkaasi ka dhacaya oo looga hadlaya xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda marinka khaza Israa'il halkaasi waxa ay ka geysanayso iyadoo mowqifka dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed lagu caddayn doona sida uu sheegay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Soomaaliya Abduqaadir Cali Dige madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo gaaray magaalada riyaad ee dalka sacuudiga isagoo kasoo amabaxay dalka isutaga imaaraadka carabta oo uu u joogay xaalad caafimaad maalmihii lasoo dhaafay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu halkaasi tegay kadib markii in muddo ah uu ku sugnaa magaalooyin kala duwan oo ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka howlgalayaan islamarkaana ay ka wadaan howlgallada lagu baacsanaya khawaarijta sida magaalada dhuusamareeb aandiyabaal maxaas iyo xudur waxaana madaxweynaha uu maray qaliin yar oo looga sameeyey garabka madaxweynaha ayaa hadda xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay waxaana uu dalka sacuudi carabiya kaga qeybgalayaa saddex shir oo kala duwan shir ay yeelanayaan wadamada carabta iyo shirka dowladaha islaamka kaas oo looga hadlayo xaaladda dalka falastiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu kusoo bandhigi doonaa mowqifka shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ee ku aadan xaaladda dadka falastiiniyiinta ah ay ku sugan yihiin iyo dhibaatooyinka loo geysanayo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ka qeybgeli doonaa shirka wadamada africa iyo sacuudiga oo isagana ka qabsoomi doona isla magaalada riyaad kaasi waxa uu ahaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada iyo xiriirka warbaahinta oo markaa ka warbixinayay socdaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tegay magaalada riyaad ee dalka sacuudiya carabiya xilli uu madaxweynuhu ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay dalka isku taga imaaraadka carabta halkaas oo qalliin garabka lagu sameeyey godinku taal maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garis wahagaag saaxiibayaal markana haddii aynu egno magaalada baardheere ee gobolka gedo waxaa ka taagan xaalad halis ah iyadoo halkaasi maanta buundadii magaalada ay go-day oo ay jareen daadad ku rogmaday sidoo kale waxaa ku fatahay qeyba ka mid a ah xaafadaha degmada baardheere ee webiga jubbo oo halkaasi mara Khasaare xoogan ayaa uu ka geystay webiga fatahaad oo halkaasi ka geystay iyadoo ay hanti badan ku burburtay halkaasi sidoo kale waxay daadadku saameeyeen xaafadihii magaalada iyadoo isku socodka gebi ahaanba uu go-ay muddo shan maalin ah ayaa maamulka iyo dadka waxa ay ku jireen hakad isku socodka dadkana waxa uu ahaa mid aan la isku gudbi karin guud ahaan magaalada inta daadadka ay bilowdeen guud ahaan magaaladan waxaa ka dhashay khasaaro xoogan ugu dambeyntiina waxaa maanta go-ay gebi ahaanba buundada ay la tacaaleen ay sheegeen maamulka degmada baardheere balse ugu dambeyntii ay wax aan la qaban karin maanta ka dhaceen halkaas cabduqaadir aadan cismaan oo ah madaxa mashaariicda iyo horumarinta degmada baardheere ayaan wax ka weydiinay xaaladihii ugu dambeeyey ee ka taagan degmada baardheere walaal xaalada baardheere ee gobolka gado runtii rabab mihigaana oo labadan isbuucba aada u daayay ayaa waxay keeneen fatahaad aada u saameyn badan mm. fatahaadaas ee saameyn fara badan bay geysatay ugu dambeynna galabta waxay geysatay in boondadii baar dheere ay gebi ahaanba dunto ay meesha ka baxdo waa gartay maxaa u sababa marka boondadu in ay dunto boondada inay dunto waxaa u sabab ah dee waa qadar ilaahay keenay wax ka xoog badan oo ka lixaad badan baana fuulay iyo aan tabkeed ahayn gebi ahaanba weligiibaa dee aad u saameeyey mm-hmm. oo boondadu hal kiilo iyo bar wax ka badan ayay boondadu biyuhu ka shisheeyeen oo aad ballaaran ah oo gebi ahaanba suuqii daanta galbeed ahaa oo suuqyaro la dhahayay ilaa iyo xaafadihii dhammaantood markuu biyuhu biyo aad u saameyn badan oo aad u tiro badan bay ahaayeen waxaa kaloo jiray eh, wuxuu webiga waday geedo eh, ayuu nooc wax walbe bundadu biraheedana birata taagan bay ahaayeen miisaan fara badan baa fuushay eh, afarta berihii hore aad baa ula tacaalaynay in geedahaas biraha laga qabto oo laga dejiyo oo ee lala macdilo way suuro geli weyday gebi ahaanba marka ugu dambeyntii waxaa dhacday in galabta gebi ahaanba meeshii ay ka baxdo ayadii dhan kuley waa ilaahay nimcadiisii ayaduna kuley intaa unbay ku ekayd sidaa ayay wax u dhaceen marka khasaara intee la eg ayaa ka dhashay marka buundada khasaaraha hadda soo gaaray ee ah inay go'do laga tago walaal waxa soo koobi karaya maahan ay sababta tahay buundadu de waxay halbowlaha keliya ah oo isku xira deegaano fara badan kenya iyo etoobiya halkaas xuduud kala lahayn eh, waxaa kaloo intaa dheer waxaa jiray eh, xaafado fara badan iyo dad fara badan oo kubanaan qoys ah oo daanta galbeed ka jiray kuwa iyagana gebi ahaanba eh, goodoon ahaa todobadii beryo oo la soo dhaafay iyaga oo aana jirin wax koronto ah iyo wax biyo ah oy haysteen iyo wax cunnaha intaba rajada keliya on lahayna waxay ahayd in boondadan marwan biyahan ay dhaafaan ilaa wax jimcada ilaahay keenu bay ka mid ahayd hmm rajada keliya on lahayna waxay ahayd in biyahan dhaafaan keliya ah ay goondada noo harto si la goosho iyadana ma dhicina qadartin baa dhacday in iyada meesha ka baxdaa timid buundada ma isticmaalayseen maalmihii dambe mise isticmaalkeeda mar hore ayaa idinkugu dambeeyey tan iyo daadadkaanba lama isticmaalayn ama lama marayn maya shantii beri ugu u dambeysayba de waxa marayay waxa midna ma jirinoo biyaha way ka korreeyeen bartankay u joogeen waxaa muuqday eh, labada gees oo bilaha ah, qoraan baa muuqday ayaguna ugu dambayn galabtaana arkayn wii kortuuran indhaha ku hayno ayay meesha ka baxday waa gartay xaalada halista ah marka dadka ay wajahayaan bal ka waran walaal waa xaalad aada u adag oo aada u khatarteeda u leh haddee waa halbuulihi keliya lisu mariyay ahayd marka hore dadkan waxay go ku jireen ilaa toban cisho ayaa waxay ahaayeen biila-aan koronto la-aan na la-aan oo meel wax loo mariyo aysan jirin ugu dambaynna Eh, rajooyinku aan lahayn waxay ahayd waxaan maadaama biyo yihiin waa inay marti yihiin oo dhaafi doonaan meesha keliya oo laisu mariyay oo rajadaan lahaynna meeshaan galabta meesha ka baxda boondadii ahayd boondadina galabta meesha ka baxda waayahay meelo kale oo laga soo galo magaalada ma jirtaa marka wadooyin kale oo magaalada soo galo oo dhinacyada ka soo galo oo lasoo geli kara ma jiraan maya boondooyin kale ma jiraan intana boonda waxaa noogu dhow magaalada dhahda buaale intana waxaa boonda nagu dhow magaalada dhahda buurruge degana hmm. khatartii halkaa webigun baa na wala khatartii waana wala saameynaysay laakiin ma jirto buundo kaloo dhow oo dadka ama lagu gadan kara ama lagu gurban karaya wadooyin kalena ma jiraan ma wax buundooyin iyo wadooyin kale ma jiraan waxaa keliya oo marka iyadaa hadda la daamacaan kara waxaa weeyaan oo keliya in la wara doomo ma jirin doomo hore oo aan gacanta ku haynay ama aan ama lagu gudbaayay ma jirin hmm. maanta ayaa waxaa jirtay hal doon ah oo na soo gaartay hmm. doontii xilligaan soo qaadnay annagoo haddii maamulka degmada eerboorkan ka soo qaadno oon tibicmaanay inta la xirxirayeyna darti kala timid oo meesha ka baxday dadka si guud xaaladda hadda ay ku sugan yihiin wax dhimasho ayaa jira wax kale oo khasaaro kale ay soo gaareen ma jira haddaa dadkii sacday lasoo dhaafay ku rugmaday degmada baardheere maya khasaaraha sheega deetoon meesha weeye hanti iyo reer iyo dukaan iyo bakhaar wax dhaqan ma jiraan laakiin wax khasaaro nafeed ah oo dhimasho ah oo ilaa waqti aan xaqiijinay oo soo gaaray ma jiraan laakiin dadkaas maxaruubi hadda u bayaan waxay u baayaan biyo la-aan daad la-aan koronto la-aan dawo la-aan musquul la intaba noloshaasi o dhan meesha waa ka baxday laakiin hadda ilaa waqtiga wax dhibashadana soo gaarin ma jiraa waa gartay magaalada goobo ka mida oo biyuhu aysan gaarin ma jiraan mase dhammaanteed waxaa ekeeya biyaha iyo daadadka roobka gabi ahaanba baar dheere xaafadihii dhammaan iyo suuqaqii meel aysa biyaha saameyn ma jiraan in yar oo bugcad ah oo buur ah ayay iskugu timid wixii gudaha baarleele ku jiray gebi ahaanba marka biyihii waa saameeyeen baarleele dhammaanteed intaan hadda dadka yaa u nool oo dhakaan galbeed aan ahayn oo dhakaan dhanka bari ah intaan baa bugcadahoo kuwamaaliyao taagan weeyaan halkaa bay dadka isugu imaanayaan dee wax ku filanna ma ahano dee gebi ahaan baarleele o dhan waa saameeyen biyuhu oo gudaha magaalada miyay ka tirsan tahay marka meesha dalcadda ah ha ha ha dhanka bari dhanka bari maxaa dhaqdhaqaaq koo samayseen marka oo arrinkan aad dadka ugu gurmanaysaan sidoo kalena aad ku badbaadinaysaan dadka shacabka ah maatida ah walaal annagoo dii aan nahay maamulka degmada waxyaalaha dadka aan u samayn karayn oo keliya uga wadnaa waxay ahayd in markii hore aan ka wacyigelino beelaha goobaha ah oo faraqyada ah ama waadiyaasha ah oy biyuhu mari karaan oo khasaarada ka imaan karayso inay dadka ka baxaan ay ka fogaadaan daayada waa ku guulaysan alxamdulilah intaa kadib haddii waa bulshada nidoo dhex joognu bay oo indhaha kamaana qabsanayn iyagon baan la dareenahayn saacadda iyada ilaa waktigaan isku mid baan nahay buundadan degmada dheere imise sana ay shaqaynaysay goortii la dhisay iyo ilaa waktigan meeqaa laga joogaa waxaa la dhisay kun sagaal boqol toddobaatan sagaalkii xiliyahaas ayaa la dhisay ilaa waktigaana wada shaqaysay ahayd la maro oo laiskugu kala gooshay oo lafdhabar waa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gobolka gadeer waayahay eh, hadda maxaa idin qorshaysan maadaama ay rababkii ay buundadii jibiyeen eh, buundada dayactirkeeda iyo maxaa idin kaga qorshaysan haddee waxaa la dayac tiraa maogtahay wixii eh, barna ay khasaaro ka timaada waxna ay ka nool yihiin baa la dayac tiraa gabi ahaanba buundadii meesha wax ka baxday hmm. waxay noqonaysaa keliya waxaa weeyaan wakti horle iyo waayo horle iyo buundo horle insha allahu raxmaan kaasi wuxuu ahaa madaxa mashaariicda iyo horumarinta degmada baardheere ee gobolka gadooc cabdiqaadir aadan cismaan oo iiga warbixinaya xaaladihii ugu dambeeyey ee degmada baardheere xilli maanta buundadii degmada baardheere ay gebi ahaanba daadad ka qaadeen geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran hagaag saaxiibayaal xog waraysa ayaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanayaa markana haddii aynu eegno maanta iyo shalayba waxaa dagaal culus uu ka dhacay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaas oo dagaal uu ku dhex ciidamada s a c iyo ciidamada somalilan iyadoo khasaare culus ay isku gaarsiiyeen sidoo kalena ay kala qabsadeen maxaabiis iyadoo tiro halkaasi ay ku geeriyoodeen ku dhowaad soddon ruux ayaa la sheegay in ay ku geeriyoodeen dagaaladii halkaasi ka dhacay shalay ilaa maanta sidoo kale waxaa jira khasaaro dhaawac ah oo intaasi ka badan iyadoo ay dhinacyaduna guulo ay ku kala sheegteen waxaan wax ka weydiiyey cabdirasaaq maxamed xasan oo ka mid ah waxgaradka magaalada laascaano dagaalka ka socda halkaasi iyo dagaaladii saacadihii ugu dambeeyey ka dhacay waa runta maanta dagaal maanta iyo shalayba dagaal baa ka socday dhinaca meel koonfurta kaga beegan oog meel la yidhaahdo muqdarkayn baa dagaal ka socday ilaa shalay de khasaaro badan oo dhimasho iyo dhaawac iyo furbale waa iyo maxaabiista waa ka dhacday ilaa shalay dagaalka yaa qaadan marka hore ma iyagaa idinka soo qaaday mise idinkaa qaadeen beryahanba waxaa kuwii ku jiray ururiska ku jiray oo de meel walba laga arkayay iyo dhalahooda dhalaha bulshadooda lagala socday inay abaabul fara badan iyo bubu iyo ciidan urursi ay wadeen hmm. marka shalay subax bay dagaalka soo qaadeen dagaalkaa shalayna de waa ilaa iyo goor danbaa laisku gaadhay khasaare fara badan baa ka dhacay xaggana khasaaruhu waa jiray xaggooda suu badnaa xabiis baa laga qabtay gaadiid baa laga qabtay dhimasho iyo dhaawac fara badan waa dhacay waa laga saaray dhulkii ay soo galeen oo dhan haddana saaka aroortii markay tobanadii meelaha ahayd bay dagaal daba soo qaadeen marka dee mar walba iyagaa dagaal weerarka soo qaadaya haddeer iyagaa shalay iyo maantaba iyagaa weerarka ahaa garan mayno de waa waalin baa wadaan umalaynayna wax kale oo hadda lagu sheegi karo la garan maayo khasaaraha isgaarsiiya labada dhinac muxuu la egyahay adeer walaw kooda xaggooda de ma xaqiijin karno laakiin kolley waxaa la sheegayaa inay dhimasho iyo dhaawac badaniba ay jiraan inagu waxaanu xaqiijin karnaa kolley dee dad maydada oo dhulka ay kaga tagay oo lasoo ururiyay waa jiraan Eh, saddex baabuur oo laga qabtayna waa jiraa hmm. toban maxaabiisna waa laga soo qabtay hmm. eh, wixii kale oo dhimasho ama dhaawaca anagoo dhinacooda jira oo intaa ka baxsan ma xaqiijin karno xagga qudheeda khasaaruhu dee waa jiraayo hmm. eh, tobaneeyo ku dhow dhaawaca baa shalay dhacay tiro kalena way ku dhimatay ilaa toddoba sideed baa dhacday aan ka dhintay shalayto maanta khasaaruhu xagan ma badnayn gabanina waa dhimatay maxaan mm. ku idhaahdaa dhawrina waa dhaawac badankooda dhaawacyo fudud yihiin mm. maanta iyaga khasaarahooda warka ma hayno dhawr ninoo maxaabiiso baa laga soo qabtay goobtan lagu dagaalamayo magaalada laascaanood mise kilomitr ayay u jirtaa qiyaastii qiyaastii waxay u jirtaa ilaa boqol iyo toban kilomitr waa gartay marka hadal xaalku waa caynkaa wey xaalku waa caynkaa insha allah inagu waxaan mahay mm. in cid wada gurigeedii bay joogtaa in qof walba gurigiisu qaado mm. dhulkiisu ku fillaado mm. labada dhinacba dad farxad gelin mayso dad farxad gelin mayso dagaalka iyo dhimashada iyo dhaawaca dhinacyada ka dhacayaan dad farxad gelin maayaan in umadu in nabad loo helo baa lagama maarmaana Eh, laakiin dhinaca nimankaa reer reer shiikha eh, kama muuqato nabad kama muuqato ilaa wixii ka dambeeyey shan iyo labaatankii ogos eh, intaas oo jeer ayaa waxaa lagu dhawaaqay dhinaca yaga nabadgelyo lagaga dhawaaqay wax hadala ama wax muxu ahaa lagaga soo warceliyey ama looga soo wax jawaab oo laga helaya ma jirto iyo ka gil laada marka xabajoojinadaas lagu dhawaaqay sidaa eh, dartiiba de intaasoo jeer amaan hadda kuu sheegay intaasoo jeer baanu eh, maamulkaa ku dhawaaqay dhaqanka iyo odayaasha iyo culimadaa sheegay markasta aan leenahay waxaa loo baahan yahay ummadan in nabad loo raadiyo nabadgelyo weliba maanta gurigiisii joogo in meeshiisu ku fillaabto oo deegaankiisu ku fillaado ummadda intaa kalena nabad loo raadiyo eh, dee laysuma tegin oo dhul laysu tegaya maaha in jawaabta ay soo celiyaan bay ahayd wax jawaabay ka soo celiyeenna arrintaa la isticmaalayana idinku ma jiraan miya wax weeraa oo aad qaadaan oo dhinaca somalilan aad ku qaadaan annagu horena weerar uma ahayn haddana weerar ma nihin aanu weerarka ka wadayno amaanu dagaal isaysa qabno oo dagaal sii wadayno shan iyo labaatankii ogos baanu wadi lahayno mm. ciidankii noo jabay aanu oog dusheeda taagnayno aanu ciidanka iyaga dib soo celinay markaasaanu dagaal sii wadi hadaan haddaanu dagaal dad u hamuun qaba oo xiiseynaya dagaal iyo xabad haddaanu nahay maalintaasanu sii wadi lahay laakiin weli waxaad sheegaysaa in dhul idinka maqan yahay ma waxaadna leedahay wax weerar ah oo aan qaadayna dhankeena ma jirto markii horena idinkaa weerar ahaa sida dhowr mar la sheegay oo aad idinka xatay ku dhawaaqdeen inaad dhulkiina dhacsanaysaan sidee marka aad ku dhihi kartaa annagu weerar ma nihin maxaa ku caddayn kartaa maya anagu anagu deegaan deegaan ay degan yihiin eh, halkaa malaa waxbaa eh, maaqaan meeshaad ka maqashay anagu deegaan ay degan yihiin oon hadda weerar ku nahay ma jirto ilaa iyo de inay iyaguna soo weeraraan mooyaan eh, laakiin de haddii la isdilo oo ay xabadda soo bilaabaan de waa la isgelayaayo markaa deegaamada kale waa la isugu tegayaa markaa marka anagu anagu weerar aan samaynay ma jirtaa ay khaatumo eh, ilaa saddex gobol ayaa sheegtaan inay ka kooban tahay oo s s c laisku dhaho sool isnaag iyo gobol cayn layidhaaho somalilan ay samaysay marka saddexda gobol imisa ka arrimaysaan hadda eh, waxaa laga hadlayaa eh, haddeer aad iga wareysanaysaa maaha political siyaasad maaha waxaan ka hadlaynaa waa deegaan iyo sida loo kala degan yahay mm. iyo sida muxuu ahaa loogu baahan yahay nabadda waxaan kaaga jawaabayaa haddeer taa wey laakiin wixii siyaasad wixii siyaasada hooseeya siyaasiyadbaa u joogta laakiin dagaalkii dagaalkii soo hoos gashay dagaalkii hadda waxa deegaanka loogu dhawaaqay s c khaatumo waa dagaalka eh, ka dhexeeya somalilan iyo dadka deegaankan marka khaatumo in lagu dhawaaqo oo dagaalkiina weli uu socdo oo dagaal u dhex maraya somalilantii iyo khaatumadii dadka kasoo jeeday sidee lagu dhihi karaa marka dagaalka ay isma khuseeyaan deegaanka markii horeba dagaalku deegaanka ku bilowday eh, halkaan ma fahmin Eh, eh, waxaan uga jeednay anigu anagu waxaan joognaa deegaanka yaga eh, marbaa deegaanka yagana intii aanu ahayn oo deegaanka dadka yagu deganaa hmm. waxaanu gaadnay shan iyo labaatankii ogos baanu gaadnay hmm. intii ka dambaysayna waxaanu kaga jirnaa difaac deegaanka yagi oo aanu dadka yaga iyo iyo deegaanka yagaba ku ilaashanayno hmm. haddana welikii baanu ku joognaa dhinacan kaleo haddaad weydiinay sidaan kugu celiyo Eh, waxa eh, dhaqanka iyo political-ku waa kala jaad caaqil cabdirasaaq maxamed xasan falaalug oo ah sidoo kale afayeenka s s c ayuu ahaa oo iga warbixinaya dagaalo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaana hoos magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kuwaas oo ku dhex ciidamada somalilan iyo kuwa s s c waxaad maqlaysaan barnaamijka xog waraysiooda kaga imaanay idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys soomaali sudanes hosbital s s h waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi inan yahay qurxoonoo wejiga laga tatoonyeeyey bidhaantaada goortaan harka laygu soo degaya cimrigayna waa goobi jiray qaabkan aad tahaye isboorqaadku waa furan yaho kuuma diidaniye sunniyaha cajiibka raggaad ku handadaysaahe adoo weliba caataa haddana dhirirka tooreeyey in dartaa qabriga loo hurdaa waa nasiib xumo eh waalidka mag iyaqaan haddaad kala xishoonayso nahoy caali maahiye intaan dhididka sayraayo lambarrada inaad ii qortaan kaa codsanayaahe eh. telefoon dhacaa iyo markaad wadis ab ii reebto anoo jamasha kuu qaba haddaan soo wactami waayo hamasayrin dhowr baa sharcigu ii fasaxayaah bajaaj raacna ii tuur gabdhuhu lacag ma waayaane oo dhowr dollar ii gelo qof yaheshiid xunbaa jiraeh ha yeeshee jacaylkiiyo hantidu wax isma doorshaane daraad subax yartaan kulanayoo lay baraa tahay mar haddaanba hawgaa cuntada fiiqsa kari waaye qandaraas jacayl waa inaan kula saxiixdaahe sooryada markaan bixi tagoo shacabka loo yeedho odayaasha waaweyn sabgaad kama duqoobaane islaamaha baraanbura haddii nala ku soo yaacsho iyo macalfanaaniinta qaar hilibka soo doonta waa dembiilayaal raashinkay xoogu cunayaane qorax dheere waa mudan yihiin lagu ciqaabaahe iyagoo indhaha taagayo cirid ku jeebaysan fag haddaan idhaahon waddada kugu lugaysiiyo daafeedna kaasoo xortoon bari u soo luudno gabar wiilka daba dhuumataan qayr lahaa jirine ballankaa haddaad yeeshidoon wax isla duugduugno saw lamaanayaashii qarniga toos u noqon mayno bislowgawika eelaan faylahay laakiin weli ku dhiminahay adoo humaaya awal buxuunku ruugay aryaa bislow allah u naxariistaa abwaandhoodaan waxaanka maqli jira hadday faanka badiso islaan murunka day waxaa lagu yidhaahdaa aadaa bullon shaaha noo kariye qaxwehey samaysaa hadduu muufa noqon waayo markaasaa inay been taqan lagu ogaadayawar cabdullow waxuu kaloo ku daray eh. gabdhahaad ka dabarooraysaan lacag ma haysaane eh. habar kun iyo boqol haysataa la oggolaadaa wardaraba wuxuu kalou yidhi eh. sidii gobadh yaroo toban jiroo naas ku dhagaxoobay oo daasad wadatoo xarraga jagac ka siinaysa bushkuleeti nimaan fuushanayn gaari kari waayewar maxaad ula yaabaysaan miyaan hore loo dhihin jacbur gabay ninkii tiri jiraa ciidda hoos maray waaye dhoodaan hadduu nool yahaan lagu ciyaareene aakhira markuu aaday oo laysku wada sheegay shicirkii miskiin buu noqdoo laga xishoon waaye siduu yahay caruur aan lahayn habaryar kaalmayda ama canug rajooboo kale dad u facaysteene abwaankii xanuunsada markuu hoos ka cabageeri isagaiyo intii dhimatayoo horayba loo aasay intay hees qabyaa uga tageen dunida guudkeeda wax la yidhi haddaan hayno iyo xigasho beenbeena soo rag maal agoomeed cuniyo tuuga noqon mayno arya bisla waa runtaa oo biixi maygag allahw naxariistay haaba horuu yidhi ileentuug waa warabwaan ismaacaatana wuxuu yidhi nin maraykan qooraha ku dhegay ruushka dhici waaye afrikada tanshiinaha maxaa loogu dari waay war waxaa kaloo la yidhi inayahay jacaylkaan helay waaba kalamaane laamiga markaad socoto baan yara ku eegaaye markaan kula hadlana waxaan ka maqay inaad imaagtaaye ma waxbaan la noolhay dhuumta ii galay war kalamaane waxaa idi dhiilaa jacbur gabay suugaanta jaban gabaya jaanjaa ah iyo sheeko kala jeeda iyo hadalla jaanjaan ah intaasoo iswada jiirsan baad golola joogtaane majeelkiiwaxaad nala rabtaan haatan jilcu walayaamahan ba albaabkiisaynu ka hor ciyaarayna waaqlow inta lagaa furaayo cayaarahaaga iska tumo warkalamaani waxaa kaloo la yidhi eh. jacburgabaga qayb kama ahane waa iska xera jiire eh. jabaankoo muslimay gaalo waa jabin lahaayeene eh. jeebbada shabaab way jiraan madax ku joogta war waxaan kaloo kaa maqli jiray been macallinkii dhigay ardadu way ka barataae shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaane bal ninkii la noolaa karaa haysa siinabo war aniina gobayaa ii dhegaynsada jinilankii kadhihi waalinka filin waa bahaysade kan miirka waa ina dardaarmay oo shiraysisludoowaryadhaha jacayl xabbad kama ogidiina waxaa la yidhi eh. inta gabar la koodshaa kaligaaja waa aniga kasha iiga taalle eh. karaankurra qurxoonay kada loob fadhiisiga kaalmaan kaaga baahnahay sidii kaliya moygeer amba koorta geela wadnuhu way kawleeyaha kugtuna way xanuuntee eh. kutubay xamuuday hayga kudina ii korokay madooba maahiya kaalayoo mugila hadal waa kuu kurboonahaye war cabdulowkaasi waa nin dan sheegtoo duruuftiisa cadde cadheeyey ma asagaa dembi geystay war way socotahay nin dareenku gubaayo iyo dooqa jacaylku ilaan waa daldalmaayay inta uu gabar doonay haddii uu u udan sheegtay ma isagaa dembi geystay wadacare soobood sidii daadi soo jiid ibnahayga soo dhaab soo lama odhan war waxaa kaloo la yidhi haddii aanan dayn wadkuna ay dilin dog iyo abaar baan midundegaya dalabo waxaa kaloo la yidhi ummad yahay tiradu dadka way uga dartaa walle way uga dartaa war cabdulla waxaad ka tagtay waydnaan dareemine dadka kii dhergow daran dilaaliyo halaaliyo dib u socodna waysaga warbislow adiguna waxaad ka tagtay hadalkii madaalahaa ducaqaba dogseeyahaa doodii goolaha sare maqaardii dambaa jira warbo kalamaanay hadda baashu jacayl waa ka gudubtoo dhig muslim baa ulqulahaye ninka nabadda moolkaa ku riday baa maraykana qasab maanta waxaan ognahay maataduu wadhay carabtuna masaakiin yaryarna juuq ma ay odhan madaxdeenna mooye ma jiro mowqif la caddeeyey bashiira waa runtaa oo samigay cabdullaba waxa uu yidhi abuurayow ilaahina abuurayow awood baadan islaamkaasi ilaahina abuurayow awood baadan islaamkaasi war cabdullow islaamka alla aqweeye qaramada midoobiya golyaha hawsha qaybinayey qaanuunkii u dhignaa sow ma jabin qabarjiyiintii qasad gaara maraykaanku sow uguma qawlaysan israa'iilna bulshada uma qabilin ay qalqalanayso qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qimihii nolosha la khasaarinaya qalad baa qalad lagu sahaya yadheegi jari waar wallaweyney sidii somalilan gooja caddo looga saaray weli tala fara kuma hayso waa la soo gurayaaun warwaalow dagaalka hadda socdaahe beela wadadagu dhex maraa layidhi siyaasadna shaqa kuma leh qabiilna qabiilkamaadko soomalidu waistaqaanaa aryaadhaha ceel afweyn gobolka sanaad beelihii ku diriray heshiis waxay gaareen aan weligii soomaalida hore loogu soo arag sababtoo ah dhowr jeera in la dhexdhexaadiyaa haddana dagaal ku dhacay hadda kitaabaa lees wada mariyey minay oday dhaqan tahay minay dhexdhexaadiyaashii tahay minay horjoogayaashii beelaha tahay ha la soo weese qaataa layidha aasaa kutub gacanta loo saaray hadda kii balanka ka baxa hoogaa korahaya aynunka iyo xeerka qurane dalka u yaala kii naga qalde qumi waayey waa qabasho warbashiir waxaa kaloo la yidhi qof waliba qof waliba wuxuu qaba yaqaana loo soo qadimayaa aryaadhaha warkii oo kooban talaantaabiyo xeel leehayd turuqyaaxo ku toosime talaantaabiyo xeel leehayd turuqyaaxo ku toosime war kalemaanay waxaan idin weydiiyey dagaalkii al-shabaabku ayaantaan ma istaagay mase waa la idleeyo eber baa laga siiyey ilaahay hana dhaafshee war shirkadda isgaarsiinta hormuud ayaantaan xarumaheeda ugaarsi baa lagu hayaabaa la yidhi marka waxaan la yaabanahay ma kenya ka daba timid iyo safaricom ma shabaabaa ugaarsanaya ma daacisha qandaraas ku qaadatay mase waa isugu beereenoo intaasaa dhammaantood u heshiiyey ubow hadamacado waa ku kala roon war waxaa la yidhi horumarka soomaaliyeed kuwii hagardaamin jiray hurmuud cadow bay ku yihiin war cadowgaas hormuud lugooyada ka iibsanayaa ifiisi kale miyaa haystaan maxay wax ku iibsadaan waar qoladii waagii eh. adeega sanadka ka joojisay eh. miyaa hurmuud weli daba joogtaa war hormuud waa shirkad weyn oo hufanaynu ku faannee eh. cid kastoo u hawooto hagardaama la doonta waa inaan hor istaagno warba waynu hubnaa oo hormuud waa hil qarane horarka aan ka difaacno war halow iyoonay heeskiigaan hormuuda ka helnay allow haddima ka ilaali warana waxaan dhihi lahaa hormuud hanantay shacabkoo bulshada way hormarisaa iyo cadaawaha dulmoo hagar la doonaaya inagoon u kala harin maxaan hil warana waxaan dhihi lahaa habka ay u adeegtiya hawsha ay qabanayso dadku waa ka helaanoo hormuud weeye hormuude cid kastoo hagardaamiyo halis maanta la doontay iyadaa ka harayso danteeda hakinaysa war calaa kulli xaal cid kastoo bulshada soomaaliyeed wax tar u leh ciddii weerartaahi waa cadowga ummadda waana inaan bulshadu u kala harin naw war hadday sidaa tahay fadhimo yeele hayaay hayaay hayaay ka kacay hayaay hayaay ka kacay hayaay hurdada hawada lama bogto horseed lama naste hawlgalaywlaayaadhaha kalemaanayma waan laydan dhehe rafaad yaa roogmada jiro maraysoo roobnawaadaa rafaad ya roogmada jiro maraysoo roobnawaadaa fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xogwaraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekaya iyo ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo